bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan weli ku dhex jirnaa kitaabkii axkaamun daruuriya lilfatayaati wazawjaat waxaanu maraynay baabka xukmu lkhitaan wa keyfiyatih waxaan ka hadlaynaa macnaha gudniinka macnaha xukunkiisa axkaamta gudniinka iyo qaababka maxaanku rahdaa laisu gudo oo sharciga uu baneeyey alkhitaan bikasri lkhaai khada marka la hoos dhigo masdaru khatana wey khatana masdarkeedi wey bimacnaa qadaca ayaa loola jeedaa khatana bimacnaa qadaca waa jaray wey macnaha waalkhatnu bifatxin wa sukuun khatna marka la akhriyo oo khada la kordhigo wa sukuunin taadana la reebo waxaa weeye qadcu bacdin makhsuusin waa jarid qeyb gaar ah la jarahayo min cudwin makhsuusin xibin gaar ahna laga jarahayo qaala almaawardi wuxuu yidhi wayusamaa waxaa lagu magacaabaa khitaanu rajuli walmar icdaaran ninka iyo haweenta gudniinkooda waxaa loo yaqaanaa buu yidhi maawardi icdaar baa loo yaqaanaa wa khitaanu lunhaa gabadha gudniinkeedana khaasatan gaar ahaan khafdan khafdi baa la yidhaahdaa haweenta gudaysana khaafida la yidhaahdaa falkhitaanu gudniinka min maxaasin sharaa'ic waxyaabaha waxaa weeye oo maxaasinta ahoo u wanaajiyey oo ku wanaagsan macnaha shareecooyinka allatii sharacaha allaahu subxaanahu licibaadihi ilaahay uu u sharciyeeyey oo u jideeyey addoommadiisa wey wa kamala bihi maxaasinahum aldaahirati waalbaatina ilaahayna uu ku dhammaystiray quruxda bini aadanka midda muuqato daahirka ah iyo midda baadinka labadaba wa huwa mukmilu lfidrati waana dhammaystirkii fidradii weeye abuuritaankii allatii taasoo fadarahum calayha subxaanahu ilaahay uu ku abuuray macnaa fidradii iyo diintii ilaahay uu ku abuuray dhammaystirkeedii wey walihaadaa saa darteed kaana min tamaami alxaniifiya xaniifiyada milati ibraahim dhammaystirkeedii wey wa ana allaha casa wajalla ilaahayne amara nebiyahu nebigiisa wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam an yatabica inuu raaco milata ibraahim nebi ibraahim diintiisa inuu raaco ayaa la amray uma awxaynaa ilayka an ittabic milata ibraahima xaniifan waa kii la yidhi can abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana nebiya sala allahu calayhi wasalama qaala nebiga wuxuu yidhi ikhtatana ibraahiimu waxaa isguday ibraahim khaliilu raxmaan allaha raxmaanka wadaygiisa ah bacdamaa atad calayhi hamaanuuna sana markuu gaaray sideetan sanaa la layidhi wakhtatana wuxuuna isku guday bilqaduum meesha qaduum la yidhaahdo halkaasu isku guday wa qaala maalik wuxuu yidhi imaam maalik min alfitrati fitrada iyo islaamnimada waxaa ka mid ah khitaanu rijaali waannisaa ragga iyo haweenka inay isgudaan islaamnimaday ka mid tahay buyidhi anna khatna nisaa'i haweenka gudniinkooda kaana wuxuu ahaa macruufan mid la yaqaana cinda salaf dadkii hore salaf marka la yidhaahdo waxaa weeye waa waa dadkii hore weeye macnaha oo saddexdii qarniyo hore oo khayruulquruun sida xadiidkii saxiixa nebiga uu ku yidhi khayru lquruuni qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum quruunta waxaa u khayr badan buu yidhi qarnigayga kadib waxaa ku xiga qarniga kale waxaa kusii xiga qarniga kale marka salaf baa la yidhahdaa dadkii hormaray wey ummaddan oo khayrka u hormaray wey waxaana u daliila inuu macruuf ahaa gudniinka salafka agtooda xadiidka caaisha ida altaqa alkhitaanaani labada gudniin hadday kulmaan faqad wajaba alquslu qubayski waa waajibay buyidhi xadiid caaisha isha nebiga ay ka wareysaa wuxuu odhanayaa ida altaqa alkhitaanaani labada gudniin gudniinka ninka iyo gudniinka gabadha markii hadday isu yimaadaan fii xaalat aljimaac baa laga hadlayaa faqad wajaba alquslu buu yidhi rasuulka qubayskii waajibka ahaa oo la iska rabay halkaasuu ku waajibay uu ku laasimay macnaha ah, shardi ma ahan in ninka ay wax ama ka yimaadaan oo biyo way ka yimaadaan shardi ma ahan haddii gudniinka ninka gudniinka gabadha uu gaaro oo kadibna uu intaas ku ekeeyo waxaa weye qubayskii waa la iska rabaa haddii biyo ka yimaadaanna mar walba waa la iska rabaa laakiin haddii labada gudnin ayna isgaarin waxaa weye qubays ma waajibahayo qaala alimaamu axmed wuxuu yihi raximahu llaahu wa fii haada xadiidkan waxaa ku sugan daliilun buu yidhi daliil calaa anna nisaa'a kunna yukhtatanu yacnii haweenku inay ahaayeen kuwa maxaan ku rahdaa la gudo haweenka in la gudi jiray ayaa xadiidkan daliil uu yahay xadiidka caaisha can ibni shihaab qaala waxaa laga wariyey wuxuu yidhi kaana rajulu ninka idaa aslama hadduu islaamo yu'maru waxaa la amri jiray bilkhitaani gudniin baa la amri jiray ibni shihaab baa dhahaya ibni shihaab azuhri ninka hadduu islaamo waxaa la amri jiray inuu isgudo wa in kaana kabiira nin weynba ha ahaada hadduu doono isagoo nin weyna hadduu islaamo oo aan gudnayn isgud baa la dhihi jiray wa kaana cadaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda laa yatimu islaamuhu qofka islaamkiisa maba taam noqonahayo xataa yakhtatina ilaa uu isgudo islaamkiisi weli waxbaa ka dhima wakhtalafuu waxay isku khilaafeen ahlucilmiga fi ladii yuuladu qofka la dhalay makhtuunan isagoo gudan qofka isagoo gudanba dhashay see la yeelayaa baa la isku khilaafay fa qaala daa'ifatun qolo waxay tidhi yujraa waxaa la marmarinayaa calayhi xibintiisa korkeeda al muusa sakiintii baa la marmarinaya sakiintii wax lagu gudahay ayaa la iska marmarinaya wa in kaana laakiin hadduu ku sugan yahay buu yidhi fiihi dhexdiisa maa yuqdacu wax la jari karane qudica waa la jaraya haddii wax un la jari kara uu ku sugan yahay waa la jarahaya haddii wax la jaraba uunan ku sugnayn uu iska gudan yahay mindida unbaa la marmarinayaa wey wa qaala aakharuuna culimo kale waxay yidhaahdeen qad kafa allaahu fiihi lmu'na qofkaas dhashay asagoo gudan ilaahayba maxaan ku dhahdaa waaba ka dulqaaday maxaan ku rahdaa hawshii gudniinka ilaahay baaba ka rafciyaba macnaha oo gudniinba ilaahay uma dhibaato gelin alxikmatu min mashruuciyati alkhitaan waxaa haddana aan ka hadlaynaa xikmada loo jideeyey in la isgudo maxaa horta loo jideeyey hal isgudo maxaa loo yidhi xikmada ku jirtase maxay tahay amaa lirajuli ninka marka laga hadlayo faliannahu asaga laa yatamakanu ma suuroobayso min adahaarati min albawli kaadida inuu iska dahiro ilaa bilkhitaani gudniin inuu jiro ma ogiye inuu ninka gudan yahay ma ogiye si kale kaadida maba isaga dahiri kara yidhaahdeen lianna qadiraatin min albawli maxaa yeelay dhibacyo oo kaadi ka mid ah ayaa tatajamacu waxay ku ururaysaa taxta aljildati haraggii la jari lahaa marka la gudahayo hoostiisa ayay ku ururaysaa falaa yu'manu marka aamin lagama ahan an tasiila inay kaadidii soo qulqusho oo fatanjisa thiyaabahu wa badanuh oo markaasi maxaan ku rahdaa ay nijaasayso maxaan ku rahdaa dharkiisii iyo oogadiisii oo kaadidi baa waxay ku ururaysaa markuu qofka kaadiyo haddaan la gudin maqaarkii la gudi lahaa hoostiisay kaadida ku ururaysaa hadhow adoon la ogeyn bay iska soo qulqulaysaa markaasay dharkii iyo oogadaadii ay nijaasaynaysaa buu yidhi walidaalika saa darteed kaana cabdulaahi binu cabaas radia allaahu canhuma cabdulaahi ibnu cabaas wuxuu ahaa yushadidu fii shani lkhitaan mid aad u adkeeya arinka gudniinka waa adkeyn jiri qaal imaam axmed wuxuu yidhi wa kaana ibnu cabaas wuxuu ahaa yushadidu fii amrihi arinka gudniinka mid adkeeya wa ruwiya waxaa la wariyey canhu ibnu cabaas laga wariyey annahu shaniya laa xaja lahu walaa salaata yacnii wuxuu ka wadaa idaa lam yakhtatin qofka hadduuna isgudin wuxuu dhihi jiray ibnu cabaas xajna uma jiro hadduu soo xajiyo xajkiisu waxba kama jiraan hadduu salaad tukadana salaadiisi waxba kama jiraan buu dhihi jiray marka ibnu cabaas arrinta gudniinka aad buu u adkeyn jiray wa amaa xikmat lkhitaan binisbati lilmar'a marka laga hadlayo laakiin xikmada gudniinka ku jira binisbati lilmar'a haweenta xaggeeda waxaa weeye xikmada ku jirtaa layidhi fa tacdiilu shahwatiha in shahwadeeda la isu dheeli tiro xataa takuuna wasadan ilaa dhexdhexaad ay ka ahaato wa su-ila sheikhulislaam ibnu taymiya waxaa la weydiiyey can khitaani lmar gudniinka haweenka ka buran ma bannaan yahay fa ajaaba wuxuu ku jawaabay alxamdu lilaah buu yidhi ilaahay baa mahadle nacam buu yidhi tukhtanu waa la gudayaa gabadha wa khitaanuhaana gudniinkeedana waxaa weeye yidhi an tuqdaca in la jaro acla aljildati haragga kore allatii ka curfi diiki sida diiqa diiqa doorada madaxiisa waxa yaroo guduudan oo ka lusha sidaa waxa saasoo kale u eg in la jaro weeyuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka wuxuu ku yidhi lilkhaafidati gabadhii wax gudaysay haweentii wax gudaysay nebiga wuxuu ku yidhi wahyal khaatina waa tii haweenka gudaysay ashimi sakiinta maxaan ku idhaahdaa ursii macnaha walaa tunhikii ha xaalufinin fa innahu macnaha ursiintaas ama waxaas yar ood jarayso ayaa abhaa lilwejhi wejiga u dhalaal badan wa axdaa u dheef badan lahaa maxaan ku rahdaa cinda zawji ninka agtiisa yacni wuxuu ka wadaa macnaha marka la leeyahay ashimi nebiga yacni mindida macnaha wax yar un ka jar baa laga wadaa shamiga waxa weeye qofka waxa uu ursanhayaa la yidhaahdaa waxa uu ursanhaya marka ursiyi waxaa laga wadaa sakiinta ursiyi macnaha wax yar un ka jar walaa tunhiki ha ku talax tegin jariinka macnaha ha ku talax tegin fa innahu sidaas ayaa abhaa dhalaalin badan macnaha lilwejhi wejiga macnaha oo abha lilwejhi waxaa laga wadaa macnaa asfaa lilownihi midabka wejiga sidaasa u saafinimo badan wa abqaa linadaaratihi wejiga dhaldhalaalkiisana u baaqi ahaansha badan riwaayadaha qaar waxay dhahayeen fa innahu andara lilwejhi sidaas in la yeela ayaa wejiga u dhaldhalaal badan oo gabadha wejigeeda sidaas ayuu ku qurux badan yahay wa axdaa lahaa sidaasaana u dheef badan gabadha cinda zowji ninkeeda agtiisana sidaasaa u dheef badan oo ninkeedana sidaasuu ku jeclaanahayaa bay yidhaahdeen oo riwaayadaha qaar baa waxay leeyihiin wa axabu cinda zowj sidaas ayaana ninka agtiisana la jecel yahay oo maxaa yeelay culummada waxay yidhahdeen haddii gabadha aan sidaas la yeelin oo la iska daayo sideeda loo daayo waxaa laga yaabaa ninkeedii in uu ku filaan waayo oo markaasi rag kale ay aado oo zine iyo wax kale ku dhacda macnaha haddii haweenta aan intaas yar la jarin inay waxaa laga yaabaa maxaan ku dhahdaa ay ku dhacdo zine ay ku dhacdo oo ninkeeda ku filaan waayo oo markaas niman kale ay u baahato haddii waxoo dhan la wada xaalufiyo oo lagu talax tago kulli la wada jaro salka laga marane in gabadhii marka dareenkii intuu ka tago oo ninkeeda uu jeclaan waayo oo naco ayaa dhici karta marka arinta ictidaalka ah oo dhexdhexaadka ah waxaa weye in wax laga jaro man sidaasay xigmada keenaysaa yacni laa tunhiki waxaa laga wadaa laa tubaaliqi fi lqadci macnaha jaridda ha ku xeel dheeraan buu nebiga gabadhaas wax gudaysa ku yidhi wadaalika sidaasne waxaa weeye ana almaqsuuda buu yidhi sheikhulislaam bikhitaani rajul ninka gudniinkiisa waxaa horta looga qastayaa buu yidhi tadhiiruhu min annajaasati najaasada in laga dahiro almuxtaniqati najaasadaasoo maxaan ku rahdaa ku xabisan fi lqulfati maqaarkii la jaraaya dhexdiisa ku xabisan waalmaqsuudu min khitaani lmar'ati gudniinka gabadha waxaa looga qasdahayaa buu yidhi tacdiilu shahwatiha ah shahwadeeda in laysu dheelitiro fa innahaa gabadha idaa kaanad qalfaa'a hadday tahay mid aan gudnayn qalfaa waxaa la yidhaahdaa gabadha aan la gudin kaanad waxay ahaanaysaa buu yidhi muqtalimatan mid maxaan ku dhahdaa dareenkeedu uu aad u yahay oo u badan yahay shadiidata shahwati shahwadeeda aada u daran tahay macnaha ah, oo marka haddaan gabadhi la gudin dareenkeedii waxaa weeye aad buu u badan yahay ninkeedii keli inuu ku filaan waayaa dhici karta oo markaa zine iyo macsiyo ay ku dhacdo saasaa la diidahaya walihaada saa darteed yuqaalu waxaa la yidhaahdaa fi lmushaatamati markay dadka iscaynahayaan waxay isku caayaan yabna alqalfaa tii hooyadiis aan gudnayn baa la yidhaahdaa qofka hooyadiis aan gudnayn waa la caayaa wiilkeeda marka la caynaya yabna alqalfaa bay dhahayaan ciyaalka macnaa fa ina alqalfaa midda aan gudnayn tatadallacu waxay u hanqaltaagaysaa ila rijaali ragga akhara wax badan ragga ayay intaas ma ogtahay ku naanaabaysaa ee ku dhadhabaysaa baa lihi walihaadaa saa darteed min alfawaaxishi waxyaalaha foolxumada iyo zinada waxay ahaatay fii nisaa'i tatar haweenka tatarka la yidhaahdo tataarka waa qoon dega bilaadda maxaan ku shiinaha iyo hindustaan iyo meelahaasay degi jireen waa kuwii ibnu teymiya waagiisii soo baxay weeye oo oo islaamka kusoo duulay oo lala dagaalamay weeye marka haweenka tatarka oo hadda loo yaqaano qolooyinkan mongolia loo yaqaano wey iyo wa al ifrinji iyo haweenka reer yurub maxaan ku dhahdaa dhexdooda aad bay ugu badan yihiin ifrinjiga waxaa la yidhaahdaa macnaa kuwa reer yurub baa ifrinji la dhihi jira carabtu waxay dhihi jireen reer yurubka macnaa ifrinjiyiin bay dhihi jireen ifrinji marka haweenka reer yurub iyo haweenkan mongoliyiinta oo tatarka ah aada bay zinada ugu badan tahay maxaa yeelay isma gudaan haweenkooda lama gudo marka xumaanta marka nimanka ayaga qaba kuma filna wey oo ma kaafinayaan markase xumaan iyo zine ay si usii gudbayaan marka haweenkaas reer yurub iyo kuwaas mangooliyiinta ah waxaa dhexdooda ahaaday buu yidhi sheikhulislaam maa laa yuujadu wax aan laga helaynin fii nisaai lmuslimiin muslimiinta dhexdooda oo xagga zinada iyo qurunka wa idaa xasala buu yidhi sheikhulislaam haddii la helo marka haddane almubaalaqatu fi lkhitaani gudniinkii gabadha haddii lagu talax tagana dacufat ishahwatu gabadha shahwadeedii daciif bay noqonaysaa gabar iska densan oo alwaax meel yaalay noqon oon darayn lahayn oo ninkii baaba nacaya markaa isaga tegaya wax alwaaxya wax ku falay falaa yakmulu marka kaamil ma noqonahayo maqsuudu rajul ninka qasadkiisii hadday gabadha aada loo gudana ninka qasadkiisii ma gaarahayo haddii aan la gudinne dee asaga wayba dhaafaysaa rag kale u gudbaysaa fa idaa qudica marka haddii la jaro min gayri mubaalaqatin buu yidhi ayadoon gabadhii aada loogu talax tegin haddii wax yar un wax yar un fooda un laga jaro xasala almaqsuudu buu yidhi qasadkii ninka uu haweentan ka lahaa wuu u xasilahayaa biictidaalin si oo maxaan ku dhahda dheelitiran baabka kaas ku xida waxaa haddana aan ka hadlaynaa mowdicu lkhitaan lidakar meesha maxaan ku dhahdaa laga gudahayo ninka laga gudahayo ama wiilka qaala alimaamu shawkani wuxuu yidhi walkhitaanu gudniinka waxaa weeye qadcu jamiici ljildati ninka marka la gudahayo qadcu waxaa la jarahayaa jamiicu ljildati haragga dhammaan allatii tuqadi lxashafa oo xashafada macnaa ra-su dakarka ninka maqaarka ku dahaaran oo dhan baa la jarahayaa xataa tankashifa jamiica alxashafati ilaa ay muuqanayso xashafada ama dakarka madaxiisa dhan ilaa uu muuqanahay wa qaala alkhilaalni wuxuu ku yidhi fii jaamicihi dikru maa yuqdacu fi lkhitaan ayuu baab uga dhigtay macnaa xusitaan la xusahayo waxa la goynahayo gudniinka dhexdiisa ragga marka la gudahayo inta la jarahayo akhbaranii moxamed bin lxusein wuxuu ii sheegay buu yihi ana alfadl bin ziyaad xadathahum inuu u sheegay qaala uu yidhi su-ila axmed imaam axmed baa la weydiiyey kam yuqdacu fi lkhitaana gudniinka imisaa la jarahaya ninka marka la gudahayo qaala wuxuu yidhi xataa tabdu lxashafa ilaa dakarka madaxiisa uu muuqanhayo waa la jarahaya walxashafana waxaa laga wadaa ra-su dakar dakarka madaxiisa wey kamaa fii lisaan lcarab qaamuuska lisaan lisaanulcarab sida lagu sheegay wa qaala ibnu sabaac ibnu sabaaqna wuxuu yidhi wa qaala ibnu sabaaq wuxuu yidhi fi shaamil kitaabka ashaamil wuxuu ku yidhi alwaajibu cala arajuli ninka korkiisa waxaa waajib ku ah buu yidhi an yuqdaca in la jaro aljildata haragga allatii cala alxashafati oo ra-su dakarka korkiisa saaran xataa tankashifa jamiicaha ilaa ra-su dakarka uu muuqanahayo wa qaala anawowi raximahu llahu imaamu nawowina wuxuu yidhi wasaxiixu lmashhuur sida saxiixa oo la yaqaano waxaa weye annahu shaniga yajibu inuu waajib yahay qadcu jamiici maa yuqadi lxashafa in la jaro dhammaan waxa daboolahaya ra-su dakarka dakarka ninka madaxiisa waxa harag ahoo qarinahayo dhan in la jaro sidaas weyli sida saxiixa qaala almaawardini wuxuu yidhi walmujzi-u fii khitaani dakar waxa qofka ka gudahaya gudniinka ka gudahaya qofka fii khitaani dakar ninka marka la gudahayo waxaa weeye qadcu jamiici alqulfa dhammaan in la jaro haragga dakarka madaxiisa ku dahaaran bixaydu meeshii wey laa yabqaa minhaa shay-un shayna haraggaas uunan ka harayn oo watankashifu ay muuqanayso alxashafatu kullahaa ra-su dakarka dhammaantiis uu muuqanahayo haddana waxaan ka hadlaynaa mowdicu alkhitaan lilunhaa meesha laga gudahaya haweenta macna sida loo gudahayna sidaan wey qaala alimaamu shawkani wuxuu yidhi wa fi lmar'ati haweenta waxaa ku sugan qadcu wa fi lmar'ati yani wafi khitaani lmara wey haweenta gudniinka waxaa gudniinkeeda waxaa ku soo arooray qadcu in la jarahayo adnaa jus-in gobolka ugu sokeeya oo min aljildati oo haragga ka mid ah allatii fii acla alfarji farjiga korkiisa xaragga ku yaalla meesha ugu sarraysa fiida kore unbaa laga jarhaya waa fiida wax yar unbaa saas loo loo jarhaya wa qaala ibnu sabaaq una wuxuu yidhi fi shaamil kitaabka shaamil wuxuu ku yidhi wa ama almar'atu atu haweenta marka la gudahayo fa tuqdacu waxaa la goynahayaa aljildata haraggi allatii ka curfi diika sida diiqa doorada waxa yaroo gaduudanoo madaxiisa ku yaalla oo kale ah intaas yar ayaa la jarahayaa fii acla alfarji oo farjiga korkiisa ku yaala bayna shafrayni labada faruuryood dhexdooda wa idaa qudicat haddii la jaro waxaas yar yabqa asluhaa asalkiisa wuxuu ku harahayaa ka nawaati sidii laftimireed oo kale waxaa bisa gabadhi usoo harahay yidhi qaala almaawurdini wuxuu yidhi khitaanul unthaa gabadha gudniinkeeda waxaa weeye qadcu jildatin harag goyntiisa wey takuunu ahaatay haraggaas fii aclaa farjiha farjigeeda meesha ugu koreeya ka nawaati sidii laftimireed oo kale u eg oo ka curfi diika ama diiqa doorada madaxiisa waxa gaduudan oo ku yaaloo kale u eg waqad waradat waxaa soo aroortay fii khitaani lmar'ati axaadiiun buu yidhi gabadha gudniinkeeda axaadiid badan baa soo aroortoo nebiga ka sugnaatay minha axaadiidtaas waxaa ka mid ah can ummi cadiya al ansaariya gabadhan ummu cadiya oo reer ansaar ahayd waxaa laga wariyey anna imra'atan kaanat takhtinu bilmadiina haweenay baa jirtay waagii nebiga oo gabdhaha gudi jirtay magaalada madiina fa qaala laha nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu ku yidhi gabadhaas oo gabdhaha gudi jirtay laa tunhiki gudniinka ha ku talax tegin oo aad macnaha ha u jarin fa inna daalika sidaas oo aad aan loo jarin ah ayaa axdaa lilmar'ati gabadha macnaha u dheef badan wa axabu la jeceyl badan yahay ilalbacli ninka xaggiisa wa akhraja dabaraanina wuxuu soo saaray min xadiidi anas bni maalik radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala inuu ku yidhi liummi cadiya gabadhaas ummu cadiya la yidhaah idaa khafilti idaa khafalti haddii aad wax gudayso fa ashimi sakiinta meesha aad goynayso un afka u saar oo wax yar ka jar macnaa ursii waxaa laga wadaa wax yar un ka go walaa tunhiki ha xaalufininoo ha ku talax tegin aada ha u goynin fa innahu waxaas yar la goynahayo asraa ayaa u dhalaalin badan lilwejhi wejiga u dhalaal badan oo wa axdaa u dheef badan cinda zawji ninkana sidaasaa u wanaagsan oona uu jeceyl badan yahay qowluhu faashimi waxaa laga wadaa min alishmaan bay ka timid wahuwa kamaa qaala ibnu ahiir sida uu yiri waxa wey akhdu lyasiir wey wax yar oo la qaadahayo fii khafdi lmar'ati gabadha gudniinkeeda wax yar ka jaridda laga jarahayo ayaa ishmaamka laga cabirahaya ursiinta ow ama waxaa laga wadaa utrukii ka tag almowdica meesha la gooyey asham ayadoo wax yar soo taagan un ka tagan aada u taagnayn maadaama madax yaraa laga jaray wax yar baa soo taagan walashabna ashabna waxaa weye almurtafic wax yaroo soo taagan sida laftimreed camal walaa tunhikii waxaa laga wadaa ay laa tubaaliqii ha ku xeel dheeraani filqadci xagga jaridda wakhudii waxaad unka qaadaa min albadri meesha la jarahayo gabadha meesheeda la jarahayo oo wax laga goynahayaa badri la yidhaahda ashay u weeye alyasiir wax yar un ka jar baa layidhi wa shubiha waxaa lagu shabahay alqadculyasiir goyntaas yar biishmaami raa'ixati macnaa wax la ursanahayoo kalaa lagu shabahay wanahkuna waxaa weeye bilmubaalaqati fiihi in lagu xeel dheeraado jaridda in lagu xeel dheeraado aada salka laga maro oo la asal gooyo ey waxaa laga wadaa aqdicii min aljildati haraggii jar allatii calaa nawaati albadri oo badriga korkiisa ahayd walaa tasta'siliiha hana ana hana salgoynin oo salka ha ka marin macnaa oo ha salgoynin qaala shinqiidi wuxuu yidhi wa huwa xadiidun mutakalamun fii sanadihi xadiidkan waa xadiid sanadkiisa laga hadlay walaakin macnaahu saxiixun cinda alculamaai laakiin macnaa ahaantiisa saxiix weeye culummada agteeda marka sidaas wey sida gabdhaha muslimaadka ah laga doonahayo in loo gudo waa sidaas wey hooyooyinkana waa inay la socdaan oo gabdhahooda marka ay gudayaan waa inay sidaa u gudaan gudniinka sunniga loo yaqaana gudniin kalena waxaa jira oo maogtahay jaahiliyada isguddo oo gudniin fircooni la yidhaahdo kaasna de khatartiisa qof walba wuu dareemi karaa oo waxaa weeye dhibaato badan bay gabadhi maxaan ku rahda ay la kulmaysaa macnaha inta aan la guursanina dhibaatay la kulmaysaa marka reer ay yeelatana dhib bay la kulmaysaa inta aynan guursanin dhibaatooyinka ay la kulmaysa waxaa ka mid a ah caafimaad darro oo maxaa yeelay meeshii kaadida soo mari lahayd baa xiran waxyar baa ka furan waa la tolayaa gabadhii cayngari baa lagu tolayaa si adag baa loo tolahayaa jirkeedii marka horena waxaa weye sidii sunniga ahaa looma gudahayo jirkeedii dhan baa hilibkii dhan baa meesha ku yaalay dhan baa salka laga marahayaa oo maxaan ku rahda la jarahaya nebiga qowlkiisi waa la khilaafahayaa oo nebiga waa kii yiri gabadhii wax gudaysay maxaan ku rahdaa walaa tunhiki macnaa xaalufinin oo ha wada jarin macnaa wax yar un mindida ursii oo wax yar fooda un ka jar marka salkii waa laga jaray oo gabadhii qof aan darayn lahayn baa maxaanku rahdaa ayada dhanba laga dhigay loox meel iska yaala midda kale haddana waxaa weye waa la tolahayaa cayngeri baa lagu tolahayaa lagu tolahayaa markaasaa gabadhi meel yar loo banaynhaya markaasaa hadhow kaadida xataa gabadhi way dhibaysaa oo markay kaadinaysa xataa waxa weye rafaad iyo silic iyo moogto way iska oynaysaa macnaa xag caafimaad darana waa ku imaanaysa oo kaadaas meesha ku xabisan xag jiro iyo infection badan baa ku dhalanahaya gabadhii hadhow markii la guursadana dhibaatooyinka ay la kulmayso waxaa ka mid ah in zawjkeedii mucaasharadii iyo wixii xuquuqdii gogosha sidii la rabay ay u socon kari weyso oo dhibaato meeshaas ayadana ka timaado waxaa kaloo imaanaysa markii gabadha ay foolanayso ay dhalaysane in la jarjaro oo dhibaatooyin badan halkaas uu ka soo gaaro marka intaasoo madarro ah ayaa arintaas ku sugan marka waxaa weeye waxaa la iska rabaa in markaas gudniinka sharciga ahoon soo sheegnay oo rasuulka uu sheegay oo hablaha sidaaha loo guda uu leeyahay in loo guda macnaa wax yar un in laga gooyo fooda hore intaa keliya ku filan itafaqat kalimatu fuqahaai lmuslimiin waa iswaafaqday kelimada fuqahada muslimiinta calaa ana alkhitaana waxay isku waafaqday gudniinka inuu yahay maxmadatun wa makramatun mid la mahadiyey oo wanaagsan inuu yahay wa annahu min min alfidrati waxyaabaha fidrada oo dadka lagu abuuray inayba ka mid tahay wa min shacaa'ir alislaam islaamka calaamooyinka lagu garto inay ka mid tahay culummadu isku raacin intaas walam yaqul axadun minhum axad culummada ka mida ah ma unan odhan bimancihi gudniinka in la manciyo oo cadami jawaasihi ama inuunan bannaaneyn hal culummo aho sheegay ma jiro fahada alqadar mutafaqun calayhi qadarkaas hadda aan sheegnay culummadu waa isku raacsan tahay min jamiici lfuqahaa fuqahadoo dhan waa isku raacsan yihiin gudniinka shay wanaagsan oo la mahadiyo oo fidrada ilaahay dadka ku abuura ka mid ah calaamooyinka islaamka lagu garta ka mid ah inuu bannaan yahay oo aanan la diidin intaas waa laisku waafaqsan yahay maxaa laisku khilaafay marka walilculamaai culummada marka waxaa u sugnaaday fi lkhitaani gudniinka xukunkiisa halaathatu aqwaal bay ka yidhaahdeen mashhuura gudniinkan waajib miya ma sunna muxuu yahay waxayna ka yidhaahdeen fii maa yeli bayaanuhaa waxaan soo socda caddayntiisa al awal qowlka koowaad wuxuu odhanayaa wa huwa gudniinka iijaabu wa huwa waxaa weye qowlka koowaad iijaabu khitaani adakari waluntha inuu waajib yahay gudniinka ninka iyo walunthaa gabadha calaa xaddin sawaa si isku mid ah wa ilayhi qowlkaana dahaba shaaficiya iyo walxanaabila ayaa ku tegay waa ibnulqayim aljawsina waa ku tegey waalqaadi abubakar ibnulcarabi waa ku tegey min almaalikiya ka mida raximahum ullahu jamiican intoodaas waxay qabaan gudniinka gabadha iyo ninka waajib inuu yahay si isku mid ah qaala alimaamu nawowi raximahu llah wuxuu yidhi alkhitaanu waajibun cala arijaali waannisaa cindana gudniinka ragga iyo haweenka labadooduba waajib buu ku yahay annaga agteen wa bihi qowlkaasna qaala waxaa yuu yidhi kathiiruuna wax badan oo min asalaf ka mid a ah kadaa sidaasaa xakaahu lkhidaabiyu uu sheegay wa miman awjabahu dadka gudniinka ragga iyo haweenka waajib waa yidhi waxaa ka mid a ah axmed waalmadhabu saxiix almashhuur madhabta saxiixa ahoo la yaqaano aladii nasa calayhi shaafici uu caddeeyey raximahu llahu wa qadaca bihi ljamhuur culummada badankoodna ay gooyeen waxaa weeye annahu gudniinka waajibun cala arijaali wannisaa buu yidhi gudniinka inuu waajib ku yahay rag iyo haweenba kitaabkiisa majmuuca ayuu sidaa ku sheegay imaamu nawowi wa qaala albahuutiyu alxambali wuxuu ku yidhi fii kashaafi alqanaac kitaabkiisa kashaafu kashaafulqanaac la yidhaahdo wayajibu waxaa waajib ah khitaanu dakarin ragga gudniinkiisa waajib waa iyo waunhaa iyo gabdhahaba wa ruwiya waxaa laga wariyey can ibni cabaas altashdiid fii daalika arrinta gudniinka in aada loo adkaynahayo wa anna man lam yakhtatin qofkaan isgudinna laa xaja lahu walaa salaata xajna inuusan u jirin salaadna u jirin ibnu cabaas marka heerkaasuu gaarsiiyey qofkii aan isgudin hadduu tukaday hadduu xaji waxba uma jiraan yidhi wathaani qowlka labaad wa huwa waxaa weeye ana alkhitaana sunnatun fii xaqi dakar gudniinka inuu sunno yahay ragga xaggiisa walunthaa iyo haweenka xaggooda labadoodaba sunno wey yidhahdeen calaa xaddin sawaasi isku mid ah waajibba maaha gudniinka rag iyo haweenba qoladan baa dhehaysa oo qowlka labaad qabta wa huwa madhab lxasan lbisri weeye wa ilayhi qowlkaasna waxaa ku tegay dahab alxanafiya wa maalik wa huwa riwaayatun can axmed wey hal riwaayadu imaam axmedna sidaasay sheegaysaa wa qaala saaxibu duru lmukhtaar saaxiibka iskale kitaabka aduru lmukhtaar raximahu llahu wuxuu yidhi al aslu asalku waxaa weeye ana alkhitaana sunnatun gudniinka inuu sunno yahay kamaa jaaa fi lkhabar sida khabar ku yimid wa huwa waxaana weeye gudniinka min shacaa'ir alislaam islaamka calaamooyinka lagu yaqaano iyo wa khasaa waxyaabaha islaamka uu gaarka la yahay wey falow ijtamaca ahlu baldatin buu yidhi saaxibu durilmukhtaar wuxuu yidhi dad magaalo degan hadday isku raacaan calaa tarkihi gudniinka inay ka tagaan xaarabahum ulimaam imaamkaas magaalo beledkaas haysta wuu la dagaalamahaya falaa yutraku gudniinka loogama tegi karuu yidhi ilaa licudrin cudur wax un maanac ah inuu yimaado cudurdaar mooye si kale loogama tegi karo wathaalith qowlka saddexaad wahuwa waxaa weeye ana alkhitaana waajibun mutacayinun yacnii gudniinka inuu yahay shay waajib aho mutacayin ah cala adukuuri ragga keliya maxaan ku rahda waajib ku ah makramatun mustaxabatun linisaai makramatun wax wanaagsan oo mustaxaba aho la jeclaysta inuu yahay linisaai haweenkani wa huwa qowlun thaalith weeye waa qowl saddexaad oo uu iska leeyahay lilimaam axmed saddexda qowlba imaam axmed mid walba hal qowl buu kaleyahy wa ilayhi qowlkaana dahaba waxaa ku tegay bacdu lmaalikiya ka saxnuun oo kale wakhtaarahu lmuwafiq ibnu qudaamana sidaasuu ku doortay fi lmuqni kitaabkiisa muqniga qultu marka waxaan leeyahay alkhitaanu lirijaali waannisaa gudniinka rag iyo haweenba waxay ka kamid isgudayaan waxay ka mid yihiin min sifaati alfitra fitrada iyo abuuritaanka ilaahay allatii dacaa ilayha alislaam islaamkana uu ugu yeeray xaggeeda wa xaha cala aliltisaami biha uuna ku booriyey inay laasimaan gudniinkaas wa annahu asaga guddiinka inuu ka mid yahay min shacaa'ir alislaam islaamka calaamooyinka lagu garto waalqowlu qowlka dhahaya biwujuubi alkhitaan cala aldakari waalunthaa rag iyo haweenba waajib buu ku yahay inay isgudaan qowlka dhahaya ayaa arjaxu xoog badan cindii aniga agtayda wa huwa madhab ljamhuurna wey madhabta culummada badankood ay qabaan wey ka maalik washaafici wa axmed siday qabaan wey wa ibnulqayimna siduu qabo wey oo wasaaqa uu kusoo kaxeeyey oo uu ku sheegay fii tuxfat almawduud fii axkaami lmawluud kitaabkiisaas ibnuqayim uu ku sheegay addaliil buu ku sheegay calaa daalika arrintaas daliilkeedana wuu ku sheegay khamsata cashara wajhan shan iyo toban wej asagoo hadba dadka ka tusahaya ayuu halkaasi ku caddeeyey ibnuqayimna kitaabkaas tuxfat lmawduudka wallaahu aclam marka gudniinka marka sidaa weeye gudniinka waxaa weeye waa arrin ilaahay dadka ku abuuray shacaa'irta islaamka ka mid ah waxyaabuhu islaamka la yimidna ka mid ah miladii nebi ibraahimna ka mid ah oo nebigana la amray nebi ibraahim diintiisa inuu raaco nebi ibraahimna inuu isguday waa soo sheegnay marka waxaa weeye gudniinka nin iyo haweenba maxaan ku rahdaa rag iyo haweenba waa laga rabaa si isku mid ah qaabka la isu gudahayana waa qaabkaas aan soo cadaynay ayaa loo gudahayaa xikmada ku jirtana waa sidaan soo sheegnay intaasaan casharkeennu kusoo gaabinayna hada wabilaahi towfiiq wallahu yaquulu lxaqa wahuwa yahdi